alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii siddeed iyo tobnaad ee ka mida ah kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa sheekh moxamed ibnu saalim albayxaani raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi alxadiiu asaadisu wahamaanuuna xadiidka siddeetan iyo siddeedaad alxadiidu assaadisu wathamaanuuna can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi inamaa mahalu ljaliisi asaalixi inamaa mahalu ljaliisi kii la fadhigiisu waxa weeye asaalix ee wanaagsanaa iyo wajaliisi suu'i kii xumaa la fariisadkiisa ka xaamililmiski waa qof miski iyo udgoon xambaarsan oo kale iyo wanaafikhilkiiri qof bir afuufayoo kaleeto birta kan afuufayoo kale fa xaamilulmiski waxyaalaha udgoon qofka sita oo catarkii barafuunka ah imaa an yuxdiyaka inuu ku siiyo kow wa imaa an tabtaaca inaad ka iibsatid minhu xaggiisuoo catarkii uu watay aad ka iibsatid wa imaa an tajida inaad ka heshid minhu xaggiisa riixan caraf dayibatan ee udgoon wanaafiqu lkiiri birta midkaa afuufaya imaa an yuxriqa inuu gubo hiyaabaka dharkaaga wa imaa an tajida inaad ka heshid minhu xaggiisa riixan ur muntinatan ee weliba qarmuun rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiidta nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee kulligeed wada qiimaha badan oo jawaamiculkelimka ah alfaad kooban macaani weynna xambaarsan wuxuu xadiidkani asal u yahay dadka wanwanaagsan in lala saaxiibo inay leedahay faa'iide adduun iyo mid aakharaba dhanka kalena dadka xunxun oo lala saaxiibaayay dhibaato adduunyo iyo mid aakhara labadaba inay kulansatay ayuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa ayib xadiidkani wuxuu asal u yahay masalada culummadu ay ka hadlaan oo qofka saaxiibka ah saamayntiisuu leeyahay qofka la saaxiibidiisu bani aadamkana wuxuu u dabeecaysan yahaa inuu ama asagu wax saameeyo ama la saameeyo labadaasu u dabeecaysan yahay wax saddexaadi ma jiraan ama waxaad noqonaysaa shaksi iyo qof dadka saameeya xumaatada ka bedela wanaagga u horseeda oo saamayntiisa leh ama waxaa noqonaysaa qofka la saameeyo hadday noqoto dhanka sharka iyo dhanka khayrkaba wax la yidhaahdo qof bani aadama ima saamayn karaa ma jirto sababtoo ah culimmadu waxay yidhaahdaan alطabiicatu naqaala dabeecada bani aadamka ayadaaba guuritaan badanba bani aadamku waxa wey yata'aar waxa weeyaan ah, dadka wuu ku saamoobaya dadka asaguna yuair wayata'aar asna wuu saamoobin asna waa la saamayn wuxuu nebigeennu tusaale ka bixiyey labada qof ee qofka qofna xun yahay qofna san yahay la saaxiibidooda farqiga u dhexeeya wuxuu ku kala tusaaleeyey laba qodob tusaaluhuna qur-aanku wuu isticmaalayoo wa tilka alamthaalu nadribuhaa linnaas taasi waa tusaalayaal dadka ayaanu wax ugu caddaynaynaa laakiin dadka caqligale unbaa fahmahaya wax unbaa lagugu tusaalaynayaa wixii fogaabuu buu kuu soo dhowaynayaa tusaaluhu wixii kaa maqnaabuu wax jooga kaaga dhigahayaa wixii fahankiisu adkaabuu fahankaaga u soo dhowayn marka tusaalayaashu shaygii in la fahmo oo uu kuu soo dhowaado ayay qayb ka noqotaa nebigu marka wuxuu inoogu tusaalaynayaa ruuxa wanaagsan la saaxiibidiisa marna ku khasaari maysi marna ku khasaari maysi ruuxa wanaagsan inaad la saaxiibtid oo uu saamayn kugu yeesho wuxuuna ku tusaaleeyey qof catar iyo baraafuun xambaarsan qofka catarka iyo baraafuun ka xambaarsan inay wanaag kaa soo gaara xaggiisa ma ahna dhibaata kaa soo gaari mayso tusaale ahaan markaad qofkaa la kulantid saddex mid un weeyaan buu nebigu tilmaamay sal alla alai wasalam baraafuunkii iyo catarkii u watay inuu ku siiyo kow inuusan waxba ku siin laakiin aad ka iibsatid waa labo labadaa midna inaysan dhicin ee ay dhacdo markaad la joogtay qofka baraafuunka iyo catarka soo marsaday oo xambaarsan meesha aad la fadhiday ama aad la joogtay inaadan ur iyo qarmuun iyo shiir iyo ka dareemine jawi udgoon uu jawigiisu noqdo saddexdaba kii la yidhahda faa'idaad qabta meeshaad fadhiday ama qofka ugu timid udgoon inaad kala tagtid in laguu mariyo adoo carfaya aad kala tagtid in laguba siiyaba in waxa weeyaan aad ka iibsatid intaba kii la yidhaahdo waa barwaaqo iyo khayr saaxiibka wanaagsan oo lala saaxiibo faa'iide adduunyana waa leeyahay mid aakharana waa leeyahay waxay culimmada yidhaahdaan qofka wanaagsan la saaxiibidiisu wax kale haddaysan kuu tarin oo adan wax kale ka faa'iidin xoolo kuma siiyo horumar adduunyo aad ka gaartid ma leh guryo kuma dhiso waxaweyn koobshaaha kuma shubo een meel ka shaqaysa kuma yidhaahdo qofkaagama shafeeco qaado waxba kuma taro laakiin asagaa wuxuu yahay shakhsi wanaagsan oo ilaahay ku xiran adiguna asagaada saaxiib taha wax kale haddaadan ka faa'iidin faa'iidaba waxa kuugu filan baa la yidhaahdaa intaad asaga la joogtid inaad ka xishootid ilahay inaad caasidid intaad asaga la joogtid sheikh hebel oday hebel qof ummadda bulshada dhexdeeda sumcad iyo wanaag ku leh inaad hortiisa macaasi ku samaysid inaad ka xishootid intaasaa wax weyna wax kaleba hadduusan kuu tarin xilo iyo xoolo midna hadduusan ku siin laakiin intaad la joogtid ilaahay aad xasuusan tahay asaga agtiisana aadan xumo ku samaynayn wanaag taasaaba kugu filanba walidaalika nebigu leeyahay sala allahu calayh wasalam istaxyi min allaahi kamaa tastaxyii min arajuli saalixi min qowmika ilaahay waxaad uga xishootaa sidaad uga xishootid nin wanaagsan oo suuban oo reetolkaaga ah oo magac leh qofkaa hortiisa saadan xumo uga samaynaynin macnaha maxay ku tusinaysaa qofka wanaagsan agtiisa inaad ku dhiiratid xumaato inaad samaysa inay kugu adag tahay waa midda labaade saaxiibka wanaagsani wuxuu ku dadaalayaa inuu kuu hiiliyo mar walbaba inuu kuu hiiliyo ku dadaalaya haddaad gar daran tahay wuu kuu hiilin haddaad gar leedahayna wuu kuu hiilin haddaad gar daran tahay dulmigu kaa qabanayaa iyo gardarrada waa saaxiibtinimo wanaag oo saaxiibkaagu midka kuu nacamleeya maahane waa midka dhabta iyo runta kuu sheega haddaad gar leedahay oo lagaa gardaran yahayna xaqaaguu kuu raadinaya kuu dhicinaya gar iyo gardarraba saaxiibka wanaagsan garab ayuu kuu yahayo waa ku caawinaya waa masale laba masalada saddexaadoo faa'iidada uu leeyahay qofka saaxiibka ahee wanaagsan culummadu waxay ku tilmaamaan waa asbaabta ugu weyn oo keenaysa inuu ilaahay ku jeclaado ayaa waxaa ka mid a ah dadka ilaahay dartii u saaxiiba dadka ilaahay darti u saaxiiba oo saaxiibtinimada wanaagsan ay ka dhaxayso dadkaas waxaa ka mid a ah arrimahooda waa asbaabta ugu waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannadiisana kugu gelinayo kuguna naxariisanayo kuguna jeclaanayo sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya aniga allah jacaylkayga wuxuu u waajibay kuwa aniga dartay isu jecel kuwa aniga dartay isu u wada fadhiista kuwa aniga dartay isu soo booqda kuwa noocaas ah aniga allah jacaylkayga u waajibay buu ilaahay leeyihi sunno xataa maaha ilaahay baa isku ilzaamiyey cid ilaahay waajib wax ugula lama arko miyayna sharaf iyo qaymo ahayn allaahu rabbulcaalamiin oo koonkan abuuray qofka la saaxiibidiisa iyo soo booqashadiisa iyo la fariisadkiisa iyo jacaylka aad jeceshahay ilaahay jacaylkiisu kugu waajibayo hawshaasi wax sahlan ma ah bal nabigeennu wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam nin nin walaalkiisa oo ilaahay dartii u jeclaada oo suxbo ilaahay dartiisa iyo saaxiibtinimo daralla ay ka dhexaysay oo magaaladuu degan yahay maahane magaalo kala degan oo walaal saaxiibkii degan yahay inuu damca inuu soo booqdo ilaahay baa wuxuu usoo diray malag wuxuuna u fariisiiyey dhexda wuxuuna weydiiyey markuu la kulmay xaggee u socotaa magaalo hebla maxaa kaaga xihan nin hebel la yidhahdaan u socdaa ma wax abaalo uu kuu galood u godaysid baa jira maya waa walaalka ilaahay dartii buu walaalku yaho sidaasaan usoo booqanayaa ugu socdaa markaasaa malaggii u sheegoo yidhi ilaahay baa iisoo kaadiray ha ilaahay baa iisoo kaadiray oo waayahay maxaa jira markaasuu u sheegay inuu ilaahay jannada geliya arrinkaasna uu ku jecel yaho arrin fiican uu yahay ayib arrin fiican inuu yahay ayuu u tilmaamay saaxiib wanaagsani waa shay qaali ah oo aada u wanaagsan waxaa laga yaabaa asaga naftiisa inuu dhibo suu adiga wax kuu taro waxaa laga yaabaa inaad xanuunsatid wakhti dambuu soo kacayaa wuu kuu imaanayaa caawo dhan buu isbitaal u soo jeedaa adiguna waxaa laga yaabaa inaad horoodid asna uu soo jeedo si adigu aad u roonaatid oo uu kuu daryeelo kaaga warqabo naftiisii iyo jirkiisii buu u daallan yahay oo u rafaadayaa si adiga uu wax kuu taro saaxiibka dhabtahay waa saaxiibkaas laakiin ninka maalinkii nabad iyo barwaaqa ay jirtana aad isu dhoola caddaysaan oo isku xidhan tihiinoo wada fadhiisataan oo wada shaahdaan duruuf yari maalinkay timaadana waxa weeye meelu ka baxay aad waayeysid asagoo weliba ay suurtagal tahay inaad sidii shala isku sii ahaataan waxa weyan saaxiibtinimadiisu saaxiibnimo dhaba ma ah ayib waxay culummadu tilmaamaan ibnuqayim oo kana weliba uu tilmaamayaa saaxiibtinimada bani aadamka lagu milmee lala saaxiibaa iyo bani aadam markaad rabtid inaad dhex gashid waa saddex qaybood bani aadamku ruux sida cuntadoo kale ah oo aadan ka maarmaynin sidaadu cuntadaba uga maarmin iyo ruux sida daawadoo kale ah oo markii loo baahda keliya la isticmaalo weliba kharaar iyo ruux la saaxiibidiisu ay tahay xanuunka oo kaleeto oo aan marra loo baahan xanuunka saddexdaasay la kala mid yihiin dadka saaxiibtinimadu dadka wanaagsan ee culummada ah ee ahlu khayrka ah ee ahlu cibaadada ah ama aqoon-yahana ha noqdeen ama ayagoon aqoon badnayn dad sidooda kale u akhlaaq badan oo u cibaado badan ha noqdeen la saaxiibidooda ilaahay bay kuu dhowaynaysaayo sidaadan cuntada iyo cabitaanka uga maarmin baada kuwa uga maarmin sababtoa ah cuntada iyo cabitaanka haddaad inta weydi dhimatid laakiin sidaada kale aad u nooshahay oo ahlu khayr u tahay waad ka maarmi kartaa kuwa cuntada iyo cabitaanka booskooday kuu joogaan marka weligaa marka raato saaxiib wanaagsan ayib ruuxna waa ruux wuxuu la mid yahay sida daawadoo kale daawada goormaa la cunaa markii loo baahdo xanuun yimaado waa dadka lacagta iyo inta badan adduunyada haysta maalinkaad adduunyo uga baahatid baa laga yaabaa ayagana inaad aadid khalaas adduunyadii haddaad ka heshidna waad ka soo tegin haddaad ka weydidna waa ka soo tegin dadina waa dad xanuunka laftirkiisii oo kalaahoo waa dadka xunxun marna u baahan maysi kuwaas haddaad moodid kuwaa inaad u baahan tahay oo daba orodid oo waxawan u soo oo aad ka daba orodidna aakhiradaad iyo adduunkaagaba waa kusoo ejinayaan saaxiibada xunxun marka iska ilaali waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdid dadkaani waa xunxun yihiin laakiin anugu waa iskala joogayaa maya waxay culummadu yidhahdaan sida gabaygai darfa ka mid ahaa can ilmar laa tas'al sal can qariinihi qofka ha weydiin asaga ma ruux fiican baa tahay ma haboon tahay imisaad cibaadaysataa salaatuleylka see u tukataa qur-aanka imisaad ammaysaa ee alla kacabsigaagu sideeya ha weydiin asaga laakiin waxaad waraysataayoo qaymaysaa ninku yuu saaxiib la yahay saaxiibadii markaad aragtidoo qaymaysid baa waxaa kuu soo baxaysa bulshada meeshuu kaga jiro inuu yahay ruux wanaagsan ruux cibaadaysta ruux ahlo khayr ah waxaad ka arkaysaa dadka uu ku xidhan yahay inuu ruuxun yahayna dadka uu ku xidhan yahay unbaad ka dareemi sida awgeed iska ilaali saaxiibbada xunxun weligaana ha la fadhiisan kana fogow haddaad wax u tari karti wax u tar caawiyo diin ahaan u caawiyo wacdiyo wax u sheeg laakiin ha ku milmin ha ku milmin dadka noocaas saaxiibbada xunxun iska jir saaxiibbada xunxun adduunyada hadday joogaan nebigu wuxuu ku tilmaamay qofkaas dabka shidayoo kaleeto waad ku gubanaysaa marka adduunyada wax dheefa lagama helayo horumar aakhare marka la tagana ilaahay qur-aankiisa kariimka wuxuu inugu sheegay wayowma yacadu aalimu yaquulu wayowma yacadu aalimu maalin uu qofka daalimka ahi qaniinayo calaa yadayh labadiisa gacmood buu qaniinaya fartuu qaniinaya markaasuu wuxuu leeya alla maxaan rasuulka saaxiib uga dhigin waaye yaa laytani ittakhadtu maca rasuuli sabiila markaasuu wuxuu ka calacalayaa saaxiibbo xunxuna oo adduunyada lahaa hooggaygee lam attakhid fulaanan khaliila laqad adallanii can idikri bacda id ja'anii alla maxaan hebel uga dhigtay saaxiib wanaaggii iyo qur-aankii iyo waxyigii alle iyo wacdigii markuu ii yimid kabacdi buu xaqa iga dhumiyey ilaahu maxaa kaa saaxiib iga dhigay qur-aanka kariimka wuxuu tilmaamay saaxiibada xunxun qiyaamada inay isnacayaan alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin wax allaale wixii adduunkan xumo ku saaxiibay oo jaliisu suu ahaa julasaau suu qiyaamada waa islacnadayaan ilaahu kuwaanaana dhumiyey ilaahu cadaabka u laallaa ilaahw hoosteenna ka yeel najcal taxta aqdaamina ilaahayw hoosteenna geli aan naarta ku is cagta ku saarno maxaa kalifay saaxiibtinimo xun baa idinka dhexaysa ku dadaal inaad noqotid qof saaxiib fiicana saaxiibo fiicanna raadiya saaxiibkaagu wuxuu noqon karaa qof muddo dheer rafiiq iyo saaxiib kula ah iyo qof muddo yar kula ah iyo qof dhexdhexaada intaba uu soo gelaya maalan aabbaad tah ilmahaaga see saaxiib ula tah hooyaa tahay suxbada adiyo ilmahaaga idinka dhexaysa maxay taha ninbaa tahay zawjadaada waa saaxiibadaa qur-aankaana kariimka aha ku tilmaamay zawjadu inay saaxiibadaa tahay saamayn badan baa laga yaabaa marka xaaskaaga inaad ku yeelata ama iyadu ay kugu yeelato ka fiirsa marka saaxiibka gabadha aad guursanaysid ama gabar yahay qofka aad guursanaysid inuu noqdo saaxiib wanaagsan oo ilaahay kuu dhoweeya oo ilaahay kugu xira oo ilaahay raalli ahaanshihiisa aad isu kaalmaysata macallinka wax ku baraya kaad maadada ka qaadanaysid kaad diiniga ka qaadanaysid goobaha ganacsiga qofkaa saaxiibka ku tihiin qof walboo innaga inaga madiha ku taxadaro inuu samaysto saaiib aad u wanaagsan saaxiib aad u wanaagsan inuu samaysto saaxiibkaaga wanaagsan haddaadan khayrka ku raacin la saaxiibiddiisa guud waxba kuu tari mayso tusaale ahaan qur-aanka waxaad arkaysaa nebiyullaahi luut xaas buu qabay nebiyullaahi nuuxna xaas buu qabay labadoodiba ilaahay muusan ammaanin labada axaas laakiin laba nebi oo sharaf lahaa qabtay inay labadaa nebi dad sharaf la ahaayeen ee wanaagsanaayeen oo ambiye ilaahay ahaayeen ayaguna ay la noolaayeen waxba kamaysan faa'iidin labadooda mar hadday rumayn waayeen mar hadday aamini waayeen mar hadday diinta ilaahay uu kaalmeyn waayeen waxba kuu tari mayso culummada iyo dadka ahlukhayrka ah oo bulshada wacyigelinteeda iyo khayrkeeda ka qayb qaadata haddaad maalin walba tidhaahdii sawir igu qabta ila sawira oo aad ag istaagtid oo laga yaabo adduunka konton kun oo caalim inaad la soo gashay sawiro laakiin salaadda aadan tukan soonkana aadan soomin dadka xoolahooda iyo dhiiggooduna xalaal uu kuu yaho aad ku xadgudbaysid ama cirdigooda iyo sharaftooda aad meel kaga dhacaysid oo maalin walba dadka aad xamanayso oo caayayso oo wax ka sheegaysid muxuu kuu soo kordhiyaa sawirka aad sheekh fulaan iyo qaari hebel kula jirtid waxba kuma soo kordhin marka waa in ilaahay laga baqo ayib xadiidku wuxuu inoo faaideynayaa marka qof kasta oo la fariisadkiisa dhibaata ay kaa soo gaaraysa adduunkaaga iyo aakhiradaadaba inaad ka fogaatid iyo dhiirigelin lagugu dhiirigelinayo qof kasta oo la fariisadkiisa adduun iyo aakharaba wax kuu taray ood ku intifaacaysid inaad la fariisatid xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa dadka in wax lagu fahansiiyo tusaalayaal iyo maal la siiyo ayib taasna xadiidku waa inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa xadiidku waxaad isweydiisaa haddii la yidhi saaxiibka xuni waa dab shidan oo kaleeto jirkuu kaa gubayaa ama waa qarmuun waxaad aada isu weydiisaa saaxiibku qofka kula fadhiya keliya maahane baraha bulshada iyo whatsapb-ka iyo facebooka iyo dadka aad saaxiibbada ku tihiin bal qof walba u fiirso dadka saaxiibadaada ah kugu xihan waxaad arkaysaa da'yar badan iyo dhallinyaro badan oo saaxiibba ku ah facebooka hebel fareen baan aha odhanaya hebel saaxiibbaannu hayo meeshaasaannu waxa weeyaan iskala soconna waxbay isu sheergareeyaan waxbay isu qoraan waxaa weeyaan laygta isu saaraan meelahaasaa la isaga xihan yihi haddana aadan waxba ka dheefaynin oo laga yaabo maalin walbeeta dadka sawiradooda intuu qaadqaado xumahooda inuu faafiyo facebookana saaxiib aad ku tihiin shaki ma leh markaad maalmo la yaabtid maalmaha dambe inay caadi kuu noqonayso kabacdina adiguba aad ka sii darnaanaysi ama isaga la mid noqonaysi dadka noocaas ee facebooka xumaha ku faafiya dadka sawiradooda ku faafiya wararkaysan hubsan ku faafiya beentiiyo brobagandada ku faafiya dadka ku caayo oo wax kaga sheega dadka ku aflagaadeeya oo ku adyadeeya dadka noocaasihi saaxiibtinimadoodu ma fiicnee ka fiirso qofka saaxiibkaaga facebook ah ka fiirso gabdhaha oo sawirada xunxun soo dhigahaya kuwaa laga yaabaa inay inta qolal samaystaan guruubyo samaystaan magacyo qaab daran ula baxaan markaasay dhallinyaro badanna isaga dhexyaacayaan meeshaas oo shahwaaniyiinahoo aan caqli iyo aqoona isku koontarolaan midna lahayn markaasaa laga yaabaa dhibaato badan inay ka soo gaarto aakhradooda iyo adduunkooda dhaqankoodu uu lumo imisaasalaad arkaysa qof tukanayo oo fiican oo jamaacaadka ku xihan iyo gabar xijaaban inta dadkaa xunxun la saaxiibay kabacdina meel xilli ka dhacay ilaahay baa towfiiqda dadka waafajiya waxaana ilaah weydiisanaynaa inuu towfiiqda ina waafajiyo inaan dadaalana waa waajib ina saaran oo laga maarmaan ah saaxiibka xun marka inuu maryaha kaa gubo iyo inuu adiga ku gubo iyo inaad qarmuunkiisa meesha ka dareentid maahane sina wax faa'iido u mari waa qofka dabka shidayo kaleeto oo birta tumaya macnaheedu ma aha birta oo la tumaayay inay shaqo xun tahay ma ah waa tusaale iyo maal waxbaa lagu fahansiinaya ee waa shaqo fadli badan oo saxaabada qaybo ka mid a ah birta tuman jiray oo ka shaqayn jiray ridwaanullaahi calayhim shaqo fiican weeyo xalaal ah laakiin waa tusaale tusaalaa ah wax lagu fahansiinaya can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi innamaa maaluljaliisi kii la fariisadkiisa asaalixi ee wanaagsanaa iyo wajaliisi suui kan xun waxaa weeyaan la fariisadkiisu wajaliisi suu kan xun la fariisadkii ka xaamililmiski miski qof xambaarsan weeye iyo wanaafikhilkiiri birta kan afuufaya fa xaamilulmiski qofka miskiga xambaarsan catarka imaa an yuxdiyaka inuu ku siiyo wa an tabtaaca inaad ka iibsatid minhu xaggiisa wa imaa an tajida inaad heshid minhu xaggiisa riixan caraf iyo udgoon ayibatan ee wanaagsan wanaafiqulkiiri qofka birta afuufaya ee tumaalka ahee birta tumaya imaa an yuxriqa inuu guba hiyaabaka dharkaaga waa qofka birta tumayo dee birtaa ka shaqaynaya shaqada meesha ka jirta dabeecadeedu sidaata wa an tajida inaad heshid minhu xaggiisa riixan ur muntinatan ee qarmuun ur qarmuun alxadiiu saabicu waamaanuun xadiidka siddeetan iyo toddobaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi ilaahi rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay kullu ummatii ummaddayda oo idil dhammaanteed mucaafan kuwa la caafiyey weeye kuwa la cafiyey weeyaan ila almujaahiriina kuwa xumaha la jahra maahane wa inna min almujaaharati xuma la jahriddana waxaa ka mid ah an yacmala inuu sameeyo alrajulu qofku billeyli fi leyli habeenka dhexdiisa camalan shaqo xun uma yusbixa uu waa bariisto walxaal qad satara uu asturay oo u ceebqariyay hu asaga allaahu alla calayhi dushiisa fayaquula qofkii markaasuu odhan yaa fulaanu hebelow camiltu waxaan sameeyey albaarixata xalay kadaa wa kadaa sidaa iyo sidaabaa xala sameeyey waqad baata wuu baryey oo wuu hayday yasturuhu xaaluu asturaya hu asaga rabbuhu rabbigii wa yusbixu wuu waa bariisanayaa yagshifu xaalo u faydayo sitrallaahi ilaahay asturkiisa canhu xaggiisuu ka faydaya wuxuu leey ilaahu ceeb asturkaaga ma rabo rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu inoo faa'iidaynayaa ayaan ka qaadanaynaa qofka mu'minkaahi inuu is-asturo oo dunuub iyo hadduu khaladaad galay intuu naftiisa u ceeb asturi kara oo u ceeb asturo taasi waa qodob wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey oo aan ka qaadanaynaa qofka inta macaasi sameeyey macaasidii uu sameeyey haddana la jahrayo dadka uu sheekaynayay waa qof fududaysanaya xaqa alle iyo xaqii rasuulka iyo xaqa addoommada mu'miniinta ah ee uu ku xadgudbaya intaba taasina waa qodo waxyaalaha ay waajibka tahay in la qariyo waxaa ka mid ah sirta iyo waxyaalaha idindhex dhex mara adiga qoyskaaga labada qof oo isqabta ninka iyo xaaskiisa oo guriga wada deggan oo albaabku u wada xiran yahay oo xiriirka goboleed iyo reernimadu maray dhex marayso oo hadalla bareefadoo khaasu ay dhex marayaan oo ayaga u gooni ah in hadalladii noocaas ahaa bannaanka loo soo saaro dadka looga sheekay ninkaygaa sidaa iiri iyo xaaskaygaa sidaa ay tiri ama ninkaygu sidaasuu sameeyaa iyo xaaskaygu waxaasay samaysaa wax khaas ah oo arrimo khaas ah, oo waxa guriga loo xirtayba ah ama sida dadka maanta bulshada qaybo badanoo ka mid a ah dhacaysa sawiro inta la galo noocaasoo kaleeta laga yaabo inay ninkii u faafiyo xaaskiisii oo dee ninkeedii jirkeedu uu xalaal u ahaa oo laga yaabo sawir intuu ka qaatay baraha bulshada u dhex dhigo babli ka dhigo ama ayadu ay samayso ama ficilkii iyo reernimadii meesha ka dhacaysa laftirkeediba dadka qaar yidhahdaan waxaan ka warbixinayaa islaantaydu say ahaydoo gogasha ku ahayd iyo ninkaygu siduu ahaa dhaqamada adduunka ka jira dhaqamada ugu liitay ka midta ah, waana dayuusiin dadkaasi waciid iyo hanjabaad adag baana shareecada islaamku hawsha ayada ah ka soo aroorisay oo ka keentay sida awgeed dadka arrinkaa dhaqan ka dhigtay ama ilbaxnimo iyo reemagaalnimo u qaba ama isle meelaha bulshuhu bulshadu ku wada xiriiraan waa meelo lagu kala argoosay ku argooso naftaada unbaad ceebaysay adaa mustaqbalkaaga adduunyakaada aakharaba ku cayaaray haddaan ilaahay kuu naxariisan qofkaa walaalkaayana adan ka cafi dalbinna hawshaadu waa waa halis waa in laga digtoonaada arrimaha noocaasoo kaleetaho la iska ilaaliyo dad baad arkaysaa ku odhanaya intaasoo shay baan soo sameeyey dad baa waxay ka warramayaan inay soo sinaysteen oo xumaato soo sameeyeen oo dad soo laayeen oo wax soo xadeen oo waxanteen oo dad soo caayeen war khalad baa idinka dhacay ilaahina waa kuu asturaye maxaad isu ceebaynaysaa sidaa ogeed baa waxaa jira xadiid nebigu uu leeyahay sala allahu calayi wasalam ijtanibuu haadihi alqaaduraat war waxyaalahan qashinka ah ee macaasida iyo zinada iyo ka fogaada iska ilaaliya allatii nahallahu canha taasoo ilaahay uu reebay ka dheeraadoo ka fogaada faman alama bishayin minhaa qofkii ku dhowaada shay ka mida ah macaasida zinada iyo waxyaalaha la midkaa falyastatir bisatri illaahi ilaahay asturkiisa ha isku qariyo ha taxadaro laakiin inuu banaanka la soo fadhiisto dadka u sheego yidhahda waxaasaan sameeyo ilbaxnimo uu qabo weliba ku jeesjeeso dadka la wadaago qiyaamaday kugu markhaati furayaan adduunkana waxaa laga yaabaa inay kugu markhaati furaan wixii xuquuqoo bani aadantinimo kugu maqan ayaga sidooda istixlaal uga dalab ama uga cafis dalab arrinkaa waa in la iska ilaaliyo waxyaalaha macaasidaa oo qofka ka dhacday weliba khaasatan oo xaqa ilaahaya ah, oo qofkan khaladka ka dhacay waa inuu isqariyo ceebtiisa asturto haddii laakiin adugu ceebtaadii bannaanka aad keentay maandhow yaa ku ceeb qarin kara yaa ku asturi kara yaa ku badbaadin kara adigii baa la waray arkoy is-astur ceebtaadu hadday tahay mid macnawi ah iyo hadday tahay mid xisiya intaba qarso ilaahayna astur weydiisa subxaanahu wa tacaala can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalo u leeyahay kullu ummatii ummadaydu oo dhani mucaafan mucaafan waa ismi mafcuul oo min alcaafiyati laga keenay laba macnana mid weeyaan midkoodo in la yidhahdo mucaafan kuwa la cafiyey weeyaan xaggooda ilaahay baa cafiyey ama mucaafan kuwa la badbaadiyey weeyaanoo ilaahay baa badbaadiyay oo ilaashay ila almujaahiriina kuwa la jahraya macaasida maahane qof asagiiba inta khalad galay khaladkii haddana isku sii qiraya sidaasaan sameeye ma tukado salaad ma soomo ma soomo dadkaan xadaa waxyaalaha noocaas meel walba la soo taagan kaga shaqaynaya wa inna min almujaaharati xumaha oo lala dhawaaqa waxaa ka mida an yacmala inuu sameeyo alrajulu ninku gabadhina waa la mida bileyli hameenkii camalan camal xun buu qabanaya uma yusbixa haddana uu waa baraysto walxaal qad satara uu u ceebqariyo huwa asaga allaahu alla calayhi dushi fayaquula markaa uu yidhaahdo yaa fulaanu hebelow camiltu waxaan sameeyey albaarixata xalay albaarixa waxa la yhaha wa aqrabu leylatin madat marka aad hadlaysa habeenkii kuugu dhowaayoo tegay weya waa xaloo kale kadaa wa kadaa sidaa iyo sidaasaan sameeyey xalay sidaasaan sameeyey hebel baan xaday hebel baan shirqoolay hebel baan dhakray heblaayaan been u sheegay waan sinaysta qaarkood ku odhanahayaan zine ayaan sameeyey qaarkood ku odhanahayaan waqad baata wuu hoyday yasturuu xaaluu asturayo hu asaga rabbuhu rabbigiisa u ceeb asturaya ayuu xalay gurigiisa joogay wayusbixu waa waa bariisanayaa yagshifu xaaluu faydaya allaahi ilaahay ceeb qarintiisa canhu xaggiisa asagoo ka faydayolo ilaahu ma rabo asturkaaga rawahu lbukhaari wa muslim arrinkaasi marka waa arrin aad u caja badan waay arrin aad u caja badan waxyaalaha waweyn waxaa ka mid ah qof bidca la jahraya iyo gaalnimo oo weliba haddana inta bidca iyo kufri iyo gaalnimo ku dhacay haddana la dhawaaqaya bidcadii la jahrayaa dadku ku dhex faafinayaa ummadiibuu waxaa weeyaan sumaynayaa aafaynayaa ama gaalnimadiibuu ummadda ugu baaqayaayo ku dhiirigelinaya wax fiican uga dhigahaya alxadiiu aaminu waamaanuun xadiidka siddeetan iyo sideedaad can jariir bni cabdilaahi albajaliyi jariir bni cabdilaahi albajali waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi baayactu waxaan bayco la galay rasuulallaahi rasuulka alle waxaan bayco kula galay calaa iqaami salaati salaada toosinteeda kow wa itaa'i sakaati sakada bixinteeda labo wanusxi u khayrmeeridda likulli muslimin qof kastoo muslim ah aan u khayrmiiro oo daacad u noqdo ayib nebigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa towxiidka qofku markuu ku dhawaaqo ama dad qabaa'il ay u yimaadaanoo towxiidka ku dhawaaqaan waxyaaluhu u shardin jiray waxaa ka mid ah salaada iyo sakada sababtu waxaa weeye salaadda marka la yidhaahdo cibaadada dadku ay jidhkooda ka sameeyaan midda ugu sarrayso madaxa u aweeyaan ah marka sakada la yidhaahdana cibaadooyinka dadku ay sameeyaan oo maaliga ahoo xoolaha ku tacalluqa midda ugu sarraysa weeyaan markuu nebigu towxiidka iyo salaadda iyo sakada intaas habeeyo oo uu qofkii u hagaajiyo ayuu wuxuu samayn jiray qolyo walba waxa quseeyoo xaajadoodu ay taabanayso ayuu bayco kula geli jiray tusaale ahaan jariir ibn cabdilaahi albajali wuxuu bayco kula galay markuu salaadda iyo ka soo tegay iyo soonka iyo sakada inuu naseexeeyo dadkii muslimiinta uu naseexeeyo sabab dadko dhan bay naseexadu saarantahay maxaa jariirku gooni ah jariir wuxuu ahaa ugaas beeleed reerkiisaa wuxuu u ahaa ugaas sida culummadu ay tilmaameen markaasuu wuxuu ku hanuuninayaa nebigu inuu reerkiisa daacad u noqdo daacadnimada reerka daacadda loo noqdo soomaaliyeed oo ah reerkaagu xumo iyo sama waxay yihiinba in lagula raaca ma aha waa reerkaaga inaad daacad ugu noqotid inaad hanuunisid inaad jahliga ka saartid inaad iftiinka u saartid iyo waxbarashada ilaahay ku xirtid towxiidka iyo diintan aad ku dhex faafisid waa taas weeyaan wafdigii cabdilqays markay u yimaadeen oo nebigu salaaddii iyo towxiidkiiy kala hadlay waxyaaluhu baycada kala golay uu u sheegay goonida waxaa ka mid ahaa nebigu inuu yidhi khumuska xoolaha haniimada ka bixiya sabab way dagaalami jireenoo niman ree mudar la yidhaahdo gaalo ah ayay la dagaalami jireen maadaamoo niman furin jooga aad tihiin oo jihaad ku jirtaan oo dagaalamaysaan xoolaha haniimadaho idinsoo gala khumuska ka saara markuu salaaddii iyo zakadii iyo towxiidkii ka soo hadlay markuu arrimaha aasaasiga ah oo acmaasha badanka iyo midda maalka iyo towxiidkaba dhidibada u aaso ayuu qolo walbeeta waxa munaasab ku ah nebigu u dhaadhicin jiray sala allahu calayhi wasalam taasina waa xadiidku waana tusinaya jariir ibnu cabdillaahi arrinkaa waa fuliyaa la yidhaahdaa qof walboo muslima ah wuu u naseexayn jiro sidaasuu wuxuu ugu ahaa daacad can jariir ibni cabdilaahi waxaa laga wariyey albajaliyi radi allahu canhu nin wanaagsan buu ahay nebigu u jeclaay mar kastou nebigu arko waa ku dhow la caddayn jire qaala wuxuu yidhi baayactu waxaan heshiis kula galay rasuulallaahi rasuulkii sala allahu calayhi wasalam calaa iqaami salaati salaada toosinteeda wa i zakaati iyo sakada bixinteeda iyo nusxi u khayrmiri likulli muslimin qof kastoo muslim aan u khayrmiro nusxiga kelmadda asalkeeda waxaa la yidhaahdaa malabka marka inta la saafiyeeyo gufurka iyo qashinka laga saaro gufarka iyo qashinka laga saaro inta saafidaha soo hartay adiguna qofka muuminka waxaad u tahay muraayad muraayadduna waxay ku tustaa waxa kaa khaldan ayadoon wax dhiba kuu geysan oo ku ceebayn muslimka walaalkaaya ee muslimkaa rag iyo dumarba kuu doonaya ha noqday likulli muslim buu nebigu sheegay wanaagiisana ka shaqee waxa ka khaldanna ka sax adoon weliba dhib u geysan rawaahu lbukhaariyu wa muslim alxadiiu taasicu waamaanuun xadiidka siddeetan iyo sagaalaad can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innii anigu la adkhulu waan gelayaa fi salaati salaada dhexdeeda walxaal ana aniguna uriidu aan doonayo utiilahaa inaan dheereeyo salaadaas an utiila inaan dheereeyo haa ayada fa asmacuu waxaan maqlayaa bukaa'a asabiyi ilmo yeer oohinti fa atajawasu waan soo gaabin fii salaatii salaadayda mimaa shay darti baana u soo gaabin aclamu aan ogahay oo min shiddati wajdi ummihi hooyadii murugteeda darnaanshaheeda ah min bukaa'ihi oohintiisa ay ka murugaysan tahay rawahu albukhaariyu wa muslim alxadiidu tiscuun xadiidka sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa goortii ama uu tujiya axadukum midkiin annaasa dadka falyukhafif ha fududeeya salaadda fa inna fiihim dadka dhexdooda waxaa ku sugan assagiira ilmo sagiir ah oo aan qaangaarin iyo walkabiira qof weyn oo waayeel ah iyo wadaciifa mid taag daran iyo wadalxaajati middan u saaxiib ah waidaa goortii sallaa qofku uu tukanaya linafsihi naftiisa falyutawil ha dheereeyo maa shaaa sidii uu doono rawahu lbukhaari wa muslim labadan xadiid waa isu macno dhow yihiin xadiidka koobaadi wuxuu ina tusinayaa xadiidka anas ah qofkii u qasda salaada dhexdeeda inuu la yimaada shay sunno ah oo aan rukni iyo laasim ahayn inuu shaygii uu niyeystay oofiyaayey laasim inaysan ku noqonaynba ina tusinaya maalan salaad nebigu gelaya wuxuu niyeysan yahay salaadaas inuu dheereeyo in salaaddii la dheereeyana rukni ma aha waajibna ma ah waa sunno markaasaa waxaa ku soo cusboonaanayoo soo kordhaya inuu maqlo ilma ooyaya ilmaha ooyaya dartiis buu salaaddii usoo gaabinaya marka sabab hooyadii ilmaha dhashay baa la tukanaysa nebiga sala allahu caleyh wasalam ilmaha yarkaana markay oohintiisa maqasho qalbigeedu ma joogo markaasuu nebigu ayadana u danaynaya ilmahana u danaynaya halkaa marka waxaan ka fahnay dhowr qodob kow salaada dhexdeeda niyadii hore aad niyeysatay inaad dheeraysay beddelka aad wax ka badashay salaadaadii waxba ku keeni mayso labo dumarku inay salaada wax ka tukan jireen wakhtigii nebigu ay masaajidda iyo imaan jireen ayaduna waa ka faa'iidaysanaynaa oo ay jamaacaadka wax ka tukan karaan saddex xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa hooyaa la sheegayee wax kastooo hooyada macnaheeda leh hooyadii habaryartii aabbihii oo laga yaaba ilmaha intuu soo kaxay dad waalidiin waxaa arkaysa ilmaha soo kaxaynaya masaajidkay keenayaan waana dhib male waa caadi waa bannaan tahay ilmihii waa ilmo yaroo wax weyn aad u garan maayo waxaa laga yaabaa inuu xanuunsado inay musquul iyo wax u baahdo af labadii buu yeeraya imaamku marka waa inuu hawshaa wax ka bedelo walow salaad subaxna allah ka dhiga markuu arinka noocaasa dareemo iyo ilmaha ooyaya ilmahaas iyo dadkii uu tujinaya saan waswaas u gelin iyo waalidkii ilmaha dhalay si aan qalbigiisa iyo salaaddii u kala fogaanin inuu intaba inta u daneeyo salaaddii u soo gaabiyo raxmaddii nebigeennana waan ka qaadanaynaa calayhi salaatu wasalaam hooyadu naxariista ay dadka kala dheer tahayna xadiidku waa inoo faa'iidaynayayo hooyadiibaa aad uga murugoonaysa buu nebigu sala allahu caleyhi wasalam xadiidka labaad ee sagaashanaad waa xadiidka abu hurayra wuxuu nebigu ina barayaa qofkii imaamahee dadka tujinaya inuu aslan salaadda u fududeeyo ibnu daqiiqulciid baa wuxuu leeyahaa salaadda in la dheereeyo iyo salaadda in la gaabiyaa waa arin nisbiyahoo laga yaabo qolya wax agtooda dheerayn ka ah ayay dad kale waxay u arkayaan inay gaaban tahay wax dad kale laga yaaba inay gaaban tahay agtooda ah ka gaaban tahayna qolyo kale laga yaaba inay u dheer tahay ayib waxaa la rabaa marka qofka muuminka ahee dadka tujinayaay inuu dadka u naxariisto nebigu waa cileeye wuxuu leeyahay salaadda hala soo gaabiyo waxaa dadka kula tukanaya ka mid ah ilmo yaroo saqiira ilmaha saqiirka marka salaadda inuu imaan karo xadiidku waa inoo faa'iideey wal qof gaangaar keliya lagama wado waa dad waaweyn oo waayeello ah waa labo wadaciifa qof taagdaran taagdarrada laba mid unbaa keeni karta abuur ahaanba inuu u taagdaran yahay qof caata ahoo weydaho ilaahayba sida u abuuray oo caata aho aan istaagi karin ama maye wuxuu la taagdaran yahay waa xanuun iyo wadalxaajati qof dan u saaxiib ah awsaaftaa la sheegay waxaa ka mid ah ilmo saqiir ah qof waayeel ah qof waxa weeyaan xanuunsan waxaa ka mid ah oo ku soo arooray qofta dumarkaha uurka leh waxaa ka mid ah qof musaafir ahaayoo socdaal ahaa waxaa ka mid ah haweenay nuujinaysay waxaa ka mid ah mariidu xanuunsan kulligood waxaa alfaadda ugu caamsan wadalxaajati midka danta u saaxiibka ah, sababtoo ah intaaso dhan dan baa soo wadageli karta ama mid socdaal ahaan noqoto ama uur ha noqoto ama tabardarra ha noqoto ama waayeellimo ha noqoto ama ilmo yaroo saqiir oo istaaggaan dheer aan u bislaynba ha noqotee intaba waxay soo wadagelayaan wadaalxaajati kuwa danta u saaxiibka ah ayib halkaas bay culimmadu waxay ka hadlaanoo isweydiiyeen qofkii waxaa la yidhi dadka tujinayaa salaadda ha u soo gaabiyo hadday dadku ka waran intaanba aysan meesha joogin saqiir kulama joogo waayeella kulama joogo mid xanuunsan ma joogo islaan uur lama joogto mid musaafiru ma joogo mid nuujinaysaa ma joogto mid dan u saaxiibu ma joogo waa dad iska caadiya ah. culammada qaar baa waxay yidhahdeen waa la dheerayn karaa intay rabaan marka dadkaa goonida ah laakiin ka waran ayaga laftirkoodii hadday duruuf iyo dan khaasay mid kusoo kuma imaan karta haa soo ma dhici karto intoodii tukanaysay dad kaleo intii cudurdaarka lahayd ka mid ah inay gadaal kaga yimaadaan haa waa suurtagal mar hadday suurtagal tahay culimmadu waxay yidhaahdaan axkaamta waxaa lagu xiraa sida haalibka ah suurad iyo dhacda naadirana xugum gooniya lama siiyo sida awgeed baa a'immada iyo dadka wax tujinaya waxa u habboon inay mar walba u bataan xagga gaabinta inay wax gaabiyaan sida qofka musaafirka iyo soonkii oo kaleeto qofku markuu musaafir yahay soonka ha furaa layidhi sababtu maxay taha waxaa lagu cileeya mashaqo iyo dhib haddii marka aan wax dhibuba i haysan diyaarad baan halkan ka raacay bambaasaan kaga degay gaarisaan kaga degay dhibba hadduusan i haysan ma afuri karaa haa sababtoo ah arrinkaagu waa arrin naadir ah. asal waxa ah inuu mashaqo iyo dhib wato ayaa asal ah ayib xadiid baa jira ninkii la odhan jiray saxaabiga ahaa cumaan ibnu abilcaas baa nebiga intuu yimid wuxuu yidhi rasuulka ilaahi ijcalnii imaama qowmi tolkay inaan tujiyaan rabaaye imaam iga dhig markaasaa nebigu wuxuu yidhi anta imaamuhum tujiyahoodu waa adiga salaada tuji laakiin maxaa lagu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi waqtadi biadcafihim midkooda ugu taag daran ku dayo markaad toban qof tujinaysid qofka ugu taag daran ama haa xanuusnaado ama haa waayeel ha noqdo ama yaraan ha noqoto tabardarradu ama safar ha noqotee qofka ugu liita xagga awoodda qofkaas asagaa tixgeli sababtoo ah asagiina hawshiisii dhexdhexaad baad uga dhigtay kuwa kalena mas-uuliyaddoodii salaadeed waa tujisay wattakhid mu'adinan laa ya'khudu calaa adaanihi ajra waxaad kalood samaysataabuu ku yidhi kollay haddaad imaam tahay mu'adin aan adinkiisa mushqaayad ku qaadanoo shardi kaga dhiganayn xadiidkaa nasaa baa wariyey xadiidkaa nasaa-i baa wariyey ka warran haddii qofkii fasax la siiyey oo la yidhi salaadiisa intuu raba ha tukado ayada laftirkeeda waxaa shardi ah intaad rabti tuko laakiin salaadda wakhtigeeda waa inuusan kaa bixin haddaad tidhaahdo duhurkii baan tukanayaa keligay oo aan salaad xidhanaya allaahu akbar oo duhurkii saad u waday casarkii uu kuu soo galay salaaddii duhurna ay sidaa kaaga baxday haddaba waxa way xadgudub baad markaa samaysa watuu nebigu lahaa innama tafriitu an yu'ahira asalaata xataa yadkhula waqtu lukhra salaadda xadgudubkeedu waxa weeye qofku inuu salaaddii dib u dhigo ilaa wakhtigeedu uu baxo salaad kalena wakhtigeedu uu soo galo sideedana hal ogow maslaxada ah salaadii in la dheereeyo oo si kaamila ah loo tukado loo dheereeyo iyo mafsadada ka dhalanaysa salaadii waqtigeedii inuu baxo oo waqti aysan lahayn ay dhex gashaay waxaa munaasaba in la ilaaliyo mafsadada ka imaanaysa inay salaaddii kaa hallaynsato maslaxadaa kale ka hormari mafsadadaan ayadaana iska riix sidaasaana la rabaa sidaa ayaa la raba dadka aimada marka dadka waa inay ka warqabaan adoo tujinaya haddaad maqasho ilmo ooyayoo kaleeto ka warqab qof xanuunsan isbedel dadkii aad tujinaysa haddaad ka daranta gaabi salaada can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innii anugu la adkhulu waan gelayaa fi salaati salaadda walxaal ana aniguna uriidu aan doonayo an utiila inaan dheereeyahaa salaadda fa asmacuu waxaan maqlayaa bukaaa sabiyi ilmo yar oohinti culimmada qaar baa u daliishaday ilmaha yarkaa masaajidka in la keeni karo sababtoa ah nebigaa hintiisa maqlay laakiin xadiidkaani kuma caddaan karoo waxaa dhici karta guryaha dariska inuu ilmuhu ku ooyaya ama masaajidka bannaankiisa kan dambaasa caddeeyey fa inna fiihim sahiira fa atajawazu markaasaan soo gaabinayaa fii salaatii salaadayda maxaad u soo gaabin mimaa shay darti aclamu aan ogahay min shiddati wajdi ummihi hooyadii tiiraanyada iyo murugta ay dareemaysa darnaanshaheeda ah maxay ka murugaysantaha min bukaa'ihi ilmaheeda ooyintiisa rawahu albukhaariyu wa muslim alxadiidu tiscuuna xadiidka sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam idaa amma markuu tujinayo axadukum midkiin annaasa dadka falyukhafif salaada ha fududeeyo isagoo arkaanteeda iyo waajibaadkeeda ilaalinaya qiraa'adii ha soo gaabiyo fa inna fiihim dhexdooda waxaa ku sugan dadkaas asakiira mid yar walkabiira mid waayeelah wadaciifa mid taag daran wadalxaajati middan u saaxiiba waidaa goorta sallaa uu tukanayo linafsihi asaga naftiisa markuu uu tukanayo keligii yahay falyutawil ha dheereeyo maa intii shaa uu doono rawahu lbukhaariy wa muslim wallahu aclam wsala allah wbaarak cala nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbii ajmaciin